bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaam moxamed bn cabdilwahaab altamiimiyi raximah llahu tacaala almas'alaة alxaadiyatu wahamaanuun mas'alada sideetan iyo koowaad oo masaa-isha jaahiliyada ka mida ittikhaadu qubuuri itikhaadu qubuuri anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida waxaa weeyaan inay ka samaystaan ay ka dhigtaan ambiyadooda qubuurahooda dadkooda wan wanaagsan qubuurahooda masaajid inay ka dhigtaan meel lagu tukada yacni masaajid inay ka dhigtaan waa min masaa'il aljaahiliya bay ka mid tahay xadiid saxiixaana kasoo arooro nabiga sala allahu alayh wali wasalam uu yihi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihim masaajida yahuud iyo nasaaro allaha lacnado qubuurta ambiyadoodiibay waxay ka dhigteen masaajid markaasuu wuxuu yidhi alaa falaa tattakhiduuha masaajida qubuuraha haddaba masaajidyaha ka dhiganina saxiixeynka min xadiidi abi hureyra waxaa ku sugan qaatala allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid lafdiga muslimna waxa uu ahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihim masaajida oo min xadiidi abi hurayra ah caaisha waa warisay jundub bn cabdillaahi nabiga waa ka wariyey sala allahu alayh ali wasalama axaadiid aad iyo aada u fara badan weeyaan axaadiidtan tan ah waxaana nebigu uu ka digaya sala allahu aleyh ali waa digis uu ka digaaya marka qabrigiisa in sidaasoo kale la yeelo <clears throat> waxaana xadiidka ku sugan lacnad qofka markaa shabaho ahlu kitaabka ku shabaho in masaajidu uu ka dhiso qabri qof nin saalixa qabrigiisa dushiisa inuu masaajid ka dhiso waxaana daliil ay u tahay arrintan kadigista la iskaga digay acmaashaas oo kale in lala yimaado waxaa marka isku mid a in qabri qof saalixa inta la wareeyo inta dhismo lagu sameeyo masaajid laga dhiso oo qabrigiina uu ku dhex jiro waxaa kaloo lamida sidoo kale in meel masaajid ahaydba qabrigii la dhex keeno ilaa suuradii sidii unbay kusoo baxaysaa moogta qabrigii masaajidka unbuu gelayaa cillada maxay tahay arrintan loo reebay cilladu waxa ay tahay arrintan loo reebay waxaa weeyaan arrintaa iyadaa waxay keeni kartaa alguluw fi saalixiin maxaa yeelay masjid allah lagu caabudaa subxaanahu watacaala cibaado xaq alla weeyaan ninkan saalixa meeshii alla lagu caabudi lahaa lasoo gelinayo marka qabrigiisa in la caabudo halis u yahay marka waa saddu dariica saddu dariicati shirki weeyaan arrinta noocan oo kalena waaba dhacdayba waxa looga cabsanaya waxay tahay waa dhacday arrintan oo kaleo dad saalixiina oo xaq alle la siiyey baa la arkay horaanna usoo marnay masaladaas nacam wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra marka waxaa la diidaa inay isku darmaan saalixiintii iyo alle xaqiisi inuu isku dhex darmo ayaa la diidayaa sidaa darteed baa qubuuraha masaajid masaajidda aan loo soo dhexgelinin masaajid allah lagu caabudaa xaqi allah lagu sameeyaa cid kale marka xaqa alle in lasoo aggeliya ma aha marka soo ma garanin ee ma ahan masaladu yacni inay tahay keliya inay tahay masaladu ma ahan waxa aan loo soo gelinaynin waxaa laga yaabaa qofka intuu markaa dhiiggiisi iyo dhacaankiisi dhulka galo oo hadhow meel marka najaas liajli yacni najaas in laga fogaado darteed qaar baa saa ku cilay laakiin cilladaa mana soo aroorin ee cillo xataa ma ahan yacni marka cillo mansuusaana ma aha istimbaadkeedun istimbaad saxiixa ma aha ayb soo ma garanin masaaligta marka cilada lagu raadiyaa waa waa looga xoog badan yahay taas ayb bal nabiga calayh sl in qubuurta inay sidaa tahayna waxaa ku tusaya xadiidkii kale allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad inuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam ila marka qubuurtii waa lagu fidnoobi karaa si aan marka loogu fidnoobin yaa sidaa loo yeelay taa marka cilada waa taasa waxaa dhici karta nnaas inay yihaahdaan qubuurta dhismaheedana sideedana qubuurta la dhiso waa la reebay xadiid kale waxaa dhici karta dadka qaarkood inay aayaddii suurat lkahfi la imaadaan oo yihaahdaan qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanatakidana calayhim masjida kuwii arrintii u adkaaday asxaabulkahf ee maamulay waxay yidhaahdeen arrinta maamulkii yani u qaalib noqday waxaanu ka dhiganaynaa masaajid xadii aayaddaanaa noogu daliila inay yidhahdaan hadda aayaddu dadkaas inay dad fiican ahaayeen ma sheegin bal un waxaa lagu sheegay dad xoog le inay ahaayeen bis badanaana dadka xoog galoo xoogga wax ku marsiiyo wax ku fuliya dad fiican ma u wada badna marka aayadda waxay uu ka sheekaysay waqtigaas wax jiray waa la murmay dadkan sidaan bay yeeleen bis aayaddu intaa unbay ka hadashay axaadiidtii rasuulka marka annaga rasuulkii aayadahaas noola yimidaa naga reebay marka marka inaad inta axaadiidtan baal marto oo aad tiraahdid aayaddaas oo weliba aayadda aan sheegin qabri in laga dhigtaa masaajid inay fiican tahay aayadda waa fiican tahayna kuma dhihin way fiicantahay aayaddu ma aanay dhihin maogtahay dad looga daydo ambiye ilaahay ahaa sameeyena aayaddu ma dhihin bimujarad alxikaaya weeyaan inaad adugu marka ka fahamto in ay bannaan tahay qubuur in masaajid laga dhigo waa qalad nacam ood ka tagto axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee tirada badnayd ee yacnii saxiixeynka ku wada sugnaa nacam waxaa iyadana sidoo kale marka eh, jiro marka qubuurta dhismaheedana nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa reebay bal in la dhamsiyo ayuu faray oo cali oo la baabi'iyo oo yacni lala simo ama dhulka ama hadday u badato taa ka kor loo qaado xadiidkii abilhayaaj fi saxiixi muslim wuxuu ahaa alaa abcali wuxuu yihi alaa abcahuka calaa maa bacanii caleyhi rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam anlaa adaca qabra mushrifan ilaa sawaytuhu walaa eh, suuratan ilaa tamastuha aw kamaa qaal musawir ama taallo inaan dhulka dhigo baabi-iyo yacni qabri dhulka laga saro mariyeyna inaan la simo ayib marka eh, kitaabka cumarat lqubuur ee uu leeyahay alimaam alcallaama cabdiraxmaan bn yaxya almucallimi alyamani cumaarat lqubuurka la yihahdo ayaa masalada aada iyo aad uga hadlay axaadiidteeda iyo atraafteeda iyo waxaasoo dhan ururiyey una jawaabay dadka noocaas oo kale ah waayahay alusi markuu axaadiidtaa kadib keenay waxau yihi uma min almacluumi maa qad ibtuliya bihi kaiiru min hadihi اlumma waxaa la ogyahay buu yihi waxaa lagu ibtileeyey in badan oo ummadan ka mid ah min binaai اlqubuuri masaajida qubuurta waxyaabaha lagu ibtileeyey oo ah inay qubuurta masaajid ka dhigaan waitiqaadi lqubuuri masaajida qubuuraha inay masaajid ka dhigtaan xataa hadaadan masaajid ka dhigin ood adiga inta baxdo qabriga uqasadood salaad ula qasado duhurkii maqribkii wixii salaadihii meeshaas aada la aado maya banaayo laa tusalluu ila alqubuuri buu nabi sal l xadii martad ibn abi martad alghanawi eh, qaar baa waxay leeyihin nabiga janaazau ku tukada qabri korkiisa hadde janaaze iyo islamid maa laysagama qiyaas qaadan kara janaazada qofka haddii yani meydkiisa qofka aanu ku tukanin janaazadiisa janaaze aanu ku tukanin eh, way banaan tahay inuu intuu baxo qabriga korkiisa taga janaaze kusoo tukado laakiin maaha salaatuljanaaza rukuucii sujuudi waxyaabahaas dhan male waxyaaba badan bay kaga duwan tahay salaadan kale salaatuljanaaza waa salaad duca ah weeyaan taa adigu marka haka tallaabinin ha gudbinin marka ilaa haddii kale xadiidkii nebigaa macno tiraysaa laa tusalluu ila alqubuuri ahaa badanaa u fiirsan nimanka khuraafiyiinta markaad tiraa laa tusalluu ila alqubuur xadiidka u keenta ee nebiga wuxuu ku tukaday janaazi ay kuleeyihin salaatuljanaaza adiladu ayagu ma jamciyaane waa iska hor keenaan keliya ulejeedkoodana waxay tahay in la yidhaahdo war nimankii meeshii daliilay sheegeen keliya unbay rabaan marka qur-aanka ilaahay in laga cabsado qur-aankii alleh iyo sunnada nebiga qalooc iyo tanaaqud in laga raadiya aada bay uxun tahay wuxuu yihi marka waitiqaadi lqubuuri masaajida bilaa binaa qubuur in masaajid laga dhigto maba meel lagu tukado in laga dhigto bilaa binaa in iyadoo dhis la dhisaynin xataa wakila lamrayni muxaramun weeyaan malcuunun faaciluhu qofka sameeyana waa mid naxariis alle laga fogeynaya bilmustafiidi min asunati waxaa loogaga fogeynayaa wixii shaac baxaya sunnada nebiga ah walaysa hada mowdic istiqsaai ma fi dalika min sa'ir اlxadiidi wاlaahaar walihada kana salafu yubaaliغuuna fi lmanci salafku aad bay ugu xeel dheeraan jireen arrintaa iyada inay manciyaan ilaa imaamu shaafici raximah llah uu yidhi waxaan soo gaaray yacni qubuurihii dadkii wan wanaagsanaa ee reer mako iyagoo markaa uun qubuuraha aan dhisaynin oo aan taaka ka kormarinaynin saas oo kale ayaa hadal noocaas oo kale ayuu athaaniyatu wathamanuun masalada sideetan iyo labaad itikaadu aathaari ambiyaaihim ambiyadooda raadadkooda inay ka dhigtaan masaajida meelo lagu tukado kamaa kamaa dukira can cumar sida cumar laga sheegay halkana waxay tahay ambiyadoodii meelihii ay mareen meelihii ay fadhiisteen inay ka dhigtaan meel lagu tukado inay meel lagu tukado ay ka dhigtaan kamaa warada can cumar buu yiri sida cumar ka soo aroortay radia allahu canhu masaladan iyadana waxay ka mid tahay min bidaci masaa'il iljaahiliya ayay ka mid tahay ee kitaabiyiinta lagu yaqaanay <clears throat> oo waxay ahaayeen ambiyadooda raadadkooda ay masaajid ka dhigan jireen arrintaa iyadaa marka jaahiliinta oo ummaddan ka miday ayaa dhaxlay fataraahum yabnuuna calaa mawdicin ikhtufiya fataraahum waxaad arkaysaa buu yidhi alusi yabnuuna inay dhisayaan calaa mawdicin meel ikhtafaa bihi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam meeshii nebiga oo isku qariyey oo gaalada kaga dhuuntay ayay dhisayaan <coughs> ow wasala qadamuhu lmubaaraku ileyhi lugtiisa barakaysneyd meeshii ay gaartay inay wax ka dhigaanay rabaan masaajid ow tacabada eh, fiihi ama meel ou yani markaa uu ku cibaadeysan jiray sida qaaru xiraa oo kale hadda markii dambena nebiga ma dhihin meeshaas ka dhigta meel oo masaajid ka dhigto iyada gaar ahaan ugu tukado si gaar ah barako uga raadsada ma aanu dhihin nabiga sal ly slam wahada laysa mima yuxmadu fi shariicati lijarihi ila alguluwi maxaa yele arrintaa ghuluwi bay soo jiidaysaa ilaa qaarkood ay aada iyo aada ugu talax tageen ra ragga yani khuraafada qaar kamida oo ahlu quluwiga ilaa ay yidhaahdeen qaarkood madiino in musqul laga qotaa maba ahba si yeeleen dadka reer madiine marka maxay sameynayaan marka maxaa yeeley nebiga meel uu ku duugan yahayba in masquul magaalo uu nebi maxamed ku duugan yahay in masquul laga qoda ma ahanay kuleeyahay de isagoo nebi maxamed ku nool baa masquulla dadku ku lahaa oo yacni amase eh, marka maxay see yeelayaan dadka waa wax marka waxaa weeyaan nebigii sunadiisii ku dayan maayan waxaas khuraafaday akrinayaan marka smakas waxaa kaloo iyadana marka wuxuu leeyahay wa fi lciraaqi marka wuxuu yihi ciraaq alusi reer ciraaq oo ah baqdaad wuxuu yidhi wafi lciraaqi mawaadicu kahiiratu banow calayha mabaaniya meelo badanoo ay dhis ka dhiseen baa jiro dhismayaal kalmaqaami aladii zacamuu ana shaykha alkaylaaniya tacabada fiihi maqaamka meesha yani ay ku andacoonayaan in sheekh cabdilqaadir aljiilaani raximah llah inuu markaa isagu eh, yani eh, sida meesha ay sheeganayaan in sheekh cabdilqaadir aljiilaani uu marka isagu eh, meesha sheekh cabdilqaadir aljiilaani meel oo ay leeyihiin allow ku caabudi jiray sheekh cabdulqaadir aljilaani ayay dhis ka dhiseen sheekh cabdulqaadir aa lagu arkay soomaaliya annaga laftirkeenna waa leenaha meelo noocaas oo kale ah waxaad arkaysaa nin baa waxaa lagu ziyaaranaya dhowr meel waxaa lagu ziyaaranaa lagu booqanaa meesha uu ku duugan yahay meel kalena waa lagu booqanaya maxaa dhacay waa lagu arkayaa lagu leeyahay meeshaas meeshaasna maxaa dhacay hadda ka hor uu degay konton siyaaro camalaa loo dhigaya eh, yani taqriiban marka meeshii lagu arkay iyo meeshii uu jooga dhan meelahaas o dhan masaajid waxaa looga dhigayaa marka meel aahaar iyo raadad baa looga dhigaya waaya wakaahari lkafi aladi zacma ashiicatu anahu aharu kafi limaami caliyin lama wadacahu cala sakrati faahara fiiha fabanuu caleyha masjida meel cali gacantiisa ku taalo ay leeyihin masaajid ka dhiseen badawi qabrigiisa meel u dhow waxaa ku taalo laba lugood labadii lugoodoo nebiga waay kuleeyihin been wa ka ciddati amaakina zacmuu ana alkhadira ru'ya fiiha iyo meelo kaleo ay leeyihin khadira lagu arkay khadir maba noolaba sida raajixana walaa asla lahu yani sida saxiixa adila fara badan baana kusoo aroortay walaa asla lahu xasalana male walidalika majmuc lfataawa waxaa dhici karta meel shaykhulislaam in la baraarujiye u baahan shaykhulislaam noloshiisao kale khadir noloshiisa inuu aada moodid inuu ku sugaayo majmuufataawaha waa noolyahi oo kale uu leeyahay laakiin tartiibtan majmuuculfataawaha xaqiiqatan waxay u baahan tahay yani aada si badan looma taxqiijinin walidalika alfaad iyo kelimaad waxaa laga yaabaa nusakda qaar wax ka dhacay inay marka saameyn ku yeesheen waxaas bal waxaa weeyaan culamada siday leeyihiin sheikhulislaam fii bacdi musanafaatihi ayaa waxaa looga soo guuriyey inuu khadir inuu dhintay inuu qabo waana saas musanafaatkiisa qaarkood saasuu ku sheegay khaydari maxamed ibn moxamed alkhaydari ashaafici ayaa kitaab uu ka qoray khadrina wuu ku sheegayaa ibnu taymiya marka adiladiisa iyo naam marka taabaa xoog badan zacmuu ana alkhadira ru'ya fiiha in lagu arkay bay sheeganayaan walaa asla lahu casalna ma laha ilaa gayri dalika mima laa yastawcibuhu lmaqaam fayanbagii liman yaddaci lislaam marka qofka islaamka sheeganaya waxaa laga rabaa an yatajanabha inuu ka dheeraado wayanhaa can xuduurihaa meelaha xaadiridoodana inuu reebo wa in rumiya bilinkaari haddii la doono haba la inkiro wa cadaawati alashraar haba lagu sallado dadka ashraarta cadaawadooda wa kaydi lmaariqiina alfujaar ba ha lagu sallido nacam ayb marka intaa markuu kusoo yiri guud ahaan waxyaaba badan oo marka noocaasa ah iska jiro waxau uu yidhi oo de tabaruga aathaaru saalixiin waa lagu waa lagu xadgud ilaa qaarkood awalan aathaarta saalixiinta nebiga oo kale calayhi salaatu wassalaam isaga raadkiisa oo bimacnaa candhuuftiisa dhididkiisa asxaabta waa barakeysan jireen laakiin nebigay gaar ku tahay taasoo kalena maxaa yaele abuubakar laguma sameynin cumarna laguma sameynin tarkigaasaan deliishanaynaa marka asxaabtu ay ka tageen iyagoo yeeli kari qaarkood waxay gaarsiisay marka dad aan la garanayninba taariikhdooda si fiican loo aqoonin inay yacni raadadkoodu inay cibaadaba ku sameeyaanba agtooda bahashan ushan yarta ee la yiraahdo saalimowda ee labada ganood leh waxaa weeyaan meelo beledul amiin meel la yidhahdaa laga keenaa waa la barakaystaa baabuurkay u surantaha dadka qaarkood iyadoo yar qaar guryahay surayaan qaar xafiisyaday suranayaan waxay aaminsan yihiin duri nafci inay bahashaas leedahay waxaas oo kale waa shirki taas oo kale ayb wuxuu yihi marka laakiin masalada tafsiil baa ku jira aathaarta nebiga caleyh isalaatu wasalaam waxa uu yihi wafi lmas'alati tafsiilun laa ba'sa bidikrihi qaala shaykhu lislaam shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi faamaa maqaamaatu alanbiyaai walsaalixiina wahiya alamkinatu alatii qaamuu fiiha aw aqaamuu aw cabaduu llaha subxaanahu lakinahum lam yatakhiduuha masaajida faaladii balaganii fii dalika qowlaani can alculamaai mashhuuraani waxau yidhi meelaha ambiyada ay ilaahay ku caabudeen meelaha ay istaageen meelaha ay ku nagaadeen oo laakiin aanay masaajidya ka dhiganin laba qowl baa culummada kaga sugan axaduhumaa annahyu can dalika inaan meelahaas laga dhigan karin meel yacnii inta la raac raaco inaan masaajid laga dhigan karin wa karaahatuhu anahu laa yustaxabu qasdu buqcatin lilcibaadati iyo inaan la sunaynin meel in loola qasdo cibaado aan nebiga dhihin ah loola qasdo ilaa an yakuuna qasduha lilcibaadati mima jaa bihi sharcu ilaa waxaa loola qasdaya inay tahay wixii nabiga sharciga uu la yimid mithlu an yakuuna anabiyu sala allahu alayh wali wasalam qasadaha lilcibaadati inuu nabiga ula qasday oo kale cibaado kamaa qasada salaata fi maqaami ibraahim oo kale maqaami ibraahimka nabiga salaad buu ula qasday wakamaa kaana yataxara salaata cinda alistiwaanati wakama tuqsadu lmasaajidu lisalaati sida masaajida salaada loola qasdo wayuqsadu safu lwalu safka hore sida loo qasdo wa ilaa dalika walqowl athani qowlka labaad waxaa weyn anahu laa ba'sa bilyasiiri min dalika qowlka labaad waxaa wax yar oo kamida inaanay dhib lahayn kamaa nuqila can ibni cumar sida laga soo guuriyey anahu kaana yataxaraa wuxuu ku dadaali jiray qasda almawaadici alatii salakaha nabiyu sal ly slam meelihii nabiga raacraacay buu raacraaci jiray ibni cumar meeshii nabiga uu degay baa degi jiray meeshii nabiga uu kukaadish kaadib u ku kaadin jiray meeshii yani nebiga ay salaadii ku qabatay yani waxyaabaha afcaasha nebigaa laba nooca waxna cibaado ahaanba ula qasday waxna tawaafuq waayo waqtigii iyo waxaa iswaafaqay joogitaankii meeshaas uu joogay markaasuu ku tukaday ibn cumar isagoo taa madhabka yani usuuliyiintu waxay qabaan taasoo kale sunno iyadu ma ahan uu qasadkaas ee waxaa weyan waa un mubaax waa lagu tukan karaa meeshaas bis laakiin culamada nahyinayso maxay diidayaan waxay diidayaan waa sadu dariicay u nahyinayaan waxaan marka dambe waxaa dhici karta meeshan in barako gaara laga ictiqaadiyo masjidu nabowi oo kale sida ay tahay sida uu yahay oo kale oo salaada lagu tukada inay meeshaas ka fadli badan tahay meelaha kale intaa laga ictiqaadiya imaan karto saas weyaan waxay u diidayaan marka waa in marka sidaa loo loo fahmo naam marka wuxuu yidhi qowl labaadna waa kaasaa wasu'ila alimaamu axmed can irajuli ya'tii hadihi almashaahida wayadhabu ilayha meelihii nabiga uu joogay taraa dalika qaala waxau yihi ama calى xadiidi bni umi maktuum anahu sa'la nabiya sal ly slam an yusaliya fii beytihi xataa yataqida dalika musallaa waa citbaan xadiidkiisa ayaan malaynayaa citbaan markii u indhabeelo akii nabiga yiri meel iigu tuka rasuulka ilah aan ka dhigta meelaan anigana ku tukado taas oo kale wixii ah buu yidhi wa calaa maa kaana yafcaluhu ibn cumar iyo wixii ibn cumar uu samayn jiray oo kale yatatabacu mawaadica nabiy sala allahu alayh ali wasalam o aharahu nabiga mawaadicdiisa iyo raadadkiisa uu raacraaci jiray falaysa bidalika ba taasi dhib ma laha an yaatiya rajulu mashaahida ila ana annaasa qad afratuu fi hada jiddan laakiin arrintan dadkii way ku xadgudbeen buu yidhi wa akharuu fiihi wayna badsadeen areebaya marka soo ma jeedi in la badsadaa waa diidayaa laakiin haddii marmar un la sameeyo dhib ma laha waa wixii nebiga meelihii uu degay waxa la sameynayna waa cibaado makaankaasna laga ictiqaadin maayo barako gaar ah soo ma garaan taasoo kale marka iyadu laakiin saxaabada laftirkooda ibnu cumar unbaa sameyn jira fiiri jumhuurtii kale raggii ibnu cumar ka cilmiga badnaa abubakar iyo cumar iyo ama ka fadliga badnaa ma sameyn jirin ma samayn jirin marka iyaga in la raaca raajixa marka wakadalika naqla canhu amedu axmed bnu lqasim anahu suila can rajul yatii hadihi lmashaahid ay soo guuriya alatii bilmadina wagayriha yadhabu ilayha faqaala nacam ama clى xadiidi bni umi maktuum anahu sa'la nabiy sal sala allahu alayh ali wasalam anahu yaأtiihi fayusalii fi beytihi xata yatakhidahu masjida wclى ma kana yafcalu bnu cumar kana yatatabacu mawaadic sayr الnabiy sal ly slam xata inahu ru'ya yasubu fi mawaadici fi mawaadica maan fasu'ila can dalika faqala ra-ytu nabiy sal ly slam yasubu haahunaa maa-an meeshaan asoo biyo ku shubaya nabiga arkay buu yiri markaas ku shubi jiray kaasoo kale mubaax iska waay cibaada ma aha laakiin qaala waxau yihi ama calaa hada falaa ba'sa qaala warakasa fiihi uma qaala walakin qad afrada annaasu jidda waakharuu fi hada almacnaa fadakara qabra alxusein wamaa yafcalu nnaasu cindahu rawaahuma alkhalaal fi kitaabi iladab marka hadday de ifraad ay quluwi ay keenayso waa manhi ibn cumarna ma samay jirin quluwiga noocaas oo kale ah ayb marka waa bidc marka wahada tafsiilu jamca fiihi bayna alaahaari waaqwaali saxaabati marka aahaartii aqwaashii saxaabada ayuu jamcinayaa marka labadan qowl marka loo kala qaado nacam amaa karaahada in la karaahaysto saciid ibnu mansuur fii sunanihi wuxuu kusoo saaray buu yihi qaala xadaanaa abu mucaawiya qaala xadaanaa alacmash can ilmacruur ibni suweyd can cumara qaal ibnu abi shaybana waa weriyey aharkan oo kale nacam musanafkiisa kusoo saaray nacam ayb waxau yihi marka baabu salaati cinda qabri nabiy sal ly slam waityaanihi baabkaasu baabaysa marka waxau yihi can cumara qaal kharajnaa macahu fii xajatin xajaha xaj ou xajiyay baan cumar la baxnay buu yihi faqara'a binaa fi lfajri alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil iyo liilaafi quraysh buu akhriyay fi thaaniyati ta labaad falamaa rajaca min xajati min xajatihi markuu kasoo laabtay ra-a nnaasa ibtadaruu lmasjida wuxuu arkay dadka oo masjid degdegaya faqaala maa hada kani waa maxay faqaaluu masjidun sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam fiihi meeshan waa meel nabiga uu ku tukaday faqaala waxau yihi haakadaa halaka ahlu lkitaabi qablakum ahlu kitaabka idinka horreeyey sidan bay ku halaagsameen ittakhaduu aathaara ambiyaa'ihim biican meelihii ambiyadoodu ay lugaha dhigeen ayay kaniisada ka dhigteen iyo yani meelo lagu macaabid man caradat lahu minkum asalaatu fiihi falyusalli meeshaan marka waa kan qaacidadu marka tan wa qofkay salaadi meeshan kusoo qaabisho isagoo meelahan maraay salaadi kusoo gasho ha ku tukado waman lam tacrid lahu asalaatu qofkay salaada ugu soo banbixin halkan oo aanay ulsookula soo gudboonaanin salaad falyamda sii socdo maaha inuu meesha iska fadhiya si uu ugu tukado fahamka asxaabta fiir marka sida uxeel dheeraa eh, dadna marka waxay rabaan meel oo wadaad wadaad mar lagu arkay wadaadkan isaga maxuu yahay isagoo aahaartiisa in la barakaystaa maxay tahay sideeda nebiga un yan hadda wax laga hadlayo ugu maaha aathaarti abubakar wax barakaysanaya ma arkaysa meeshan abubakaraa maray meeshan abubakaraa biyo ku firdhiya waa ku firdhina wax dhahaya male iyada asxaabu rasuulillahi waa ka tageen cid ee midda nebiga weeyaan waxa hadda laga hadlaya cumarna uu leeyahy arrintan waxay keenaysaa khatar dhow ibnu cumarna m inay bannaan tahay ahaanba buu u samey jiray in lagu xadgudba ma bannaana laakiin oo quluwi lagu sameeyo hadalka raajixana qowlka raajixana waa midka midka cumar weeyaan radia allahu canhu faqad kariha cumaru wuxuu nacay itiqaada musala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam ciidan in laga dhigto wabayana ana ahla alkitaabi inamaa halakuu bimili haada sidaas leeg cumar wuxuu gooyey geedii nebiga oo kula mubaayacooday sulxulxudaybiya marku dhacay waa cumaan waa la dilay marku maqlay waa la mubaayacooday asxaabta kun iyo afar boqol bay ahaayeen baycat ridwaan geed hoosteeda kula mubaayacooday geedaas dad u qasdaayuu arki jiray marka cumar ayuu arkay markaasaa riwaayadka qaar waxay leeyiin geedii waa gooyey cumar meesha in laga jaro amra kuwa kalena waxay leeyihin arrinta aad buu u karaahaystay waa inkiray sanadii dambe marka geedo badan ayaa meesha ku baxay markaasaa laga aqoonsan waayeyba geedii markaasu cumar ku farxay ibnu xajarna fatxiga wuxuu ku tilmaamaa uu leeyahay sababkana waxa ay tahay in aan hadhow geeddaas yani sadudariica buusaa u yeelayay inaan hadhow geedaa yani la caabudin ama dur iyo nafci inay leedahay waxyaabaha aan laga ictiqaadinin soo ma taa marka iyadana maxay kutusaysaa marka in aathaarul meesha geedaa nebiga ula iyadoo yani madiine intuu kasoo tegay war geedda hoosteeda aan ku mubaayacoona ma dhihin nebiga sal l slam ee waxaa weeyaan xilligii mubaayacada uu mubaayacoonayay iyo waxa is meeshaasay joogeen um, tawaafuqa la yidhaha taas waxaa iswaafaqay waqtigii iyo geed oo iyo waxaa yani geedihii oo geeddaa yani ay ugu dhaweyd oo geedihii oo geedaas ay ugu dhaweyd naam iyo geedihii oo ay ugu dhaweyd marka geedaas tawaafuqaas oo kale weyn marka sidaasi la-eg marka ibnu wadaax alqurtubi iyo keyrkii waxay wariyeen ana cumara bna alkhadaab amara biqadci shajarati alatii buuyaca taxtaha nabiyu sala allahu calayh wali wasalam buu amray geedii nebiga kula mubaayacooda dadka in la jaro liana annaasa kaanuu yadhabuuna taxtahaa hoosteeday tegtegi jireen fakhaafa cumaru alfitnata calayhim cumar wuxuu kaga baqay marka arrintaa fitna ayuu kaga baqay ibnu sacadna dabaqaadkuu ku warinaya ibnu wadaaxna albidac ayuu ku warinaya kitaabkiisa bidaca arrinkan marka ibnu taymiya raximahullah wuxuu uga hadlay iqtidaau siraat ilmustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim ayuu kaga warramay dabcada labada jus juska labaad toddoba boqol afartan iyo laba ilaa toddoba boqol afartan iyo afar marka waxa uu yihi wamaa dakarahu alusi marka wamaa dakarahu cumaru huwa alxariyu bilqabuul waxa cumar uu sheegaya ku haboon in la aqbalo wahuwa madhabu jumhuuri asaxaaba waana saxaabada badankood madhabka ay qabeen hayra bnihi wiilkiisa ibnu cumar mooyaane wahuwa اladii tajibu اlcamalu bihi wayucawalu calayhi in lagu camal falana midda qowlka cumar baa waajib ah qowlkan ibn cumar marka isaga waa iska waxaa wey mubaax hadda u bato haddana waana aahaaru lambiyaa bis masaladana saa ufahamta weyaan ambiyada wax ka baxsan maaha in la barakeysan jira aahaartooda nabiga caleyh isalaatu wasalaam ujeeda afcaasha rasuulkana alimaam ibnu alimaam abu shama almaqdisi kitaab wuxuu ka alifay la yraa almuxaqaq fi afcaali rasuul usuuliyiintana masalada meelaha noocaas oo kale kaga warramaan athaalihatu wathamaanuun masalada sideetan iyo saddexaad itikaadu suruji faynuusya iyo misbaaxyo iyo nalal in laga la yeesho cala alqubuuri qubuuraha korkooda qubuuraha korkooda in yacni faynuusyo iyo yacnii nalal iyo lagu xiro itiqaadu suruji itiqaadu siraaji ama faynuus in la ama shumac in la sameeyo la yeelo cala alqubuuri qubuuraha korkooda in la yeelo ayb maxaa yaele qubuuruhu waa beytulbilaa meel in lagu xusuusto aakhira la rabo haddii nalal lagu xiro marka maxaaba lagu xusuusanaya meelaha qaarkood waxaad arkaysaa wadamada qaarkood qubuuraha magaalo dhan baad umalaynaysaa magaalo dhan habeenkii waa ifayaan qabri walba nal baa lagu xiray nacam ayb camalkiisaa ifinaya qofkaan camalkiisaa uu ifaayo haddii uu camal fiican lahaa haddaan haduuna lahayn camal fiicanna wax u ifaya ma laha wax kastood adiga ku ifisaa wax u tarimayaan ayb oo arrinkan isagana waa arrin jaahiliyo nasaarada ayaa kaniisadaha waxay geeyaan iyo qubuurahooda shumacyo oo shumacyo diini abaaba jiraba oo gaar loo gado ee kuwan bay kuwan markuwaasay ku dayanayn ibliis ayaga ka dhaadhiciya kuwana ka dhaadhicinayo aluusi meeshaan masaladan markuu leeya wuuu le wuxuu yidhi dliil xrmati dalika ma warada can rasuuli اlahi sal ly slm min alxadiid aladi sabqa dikruhu min lacni man yafcalu dalika ayb walaytaka ra'ayta maa yuuqadu fii turabi aimati ahli اlbeyti wanaxwiha min ashumuuc laytaka alla wuxuu yihi hadaad arki lahaydu yihi waxa ay ku shidaan uu yihi qubuurta aalu beytka ee shumac ay ku shidayaan waa yaabi lahayd walaa siyama fii layaali ramadaan habeenada ramadaan iyo walayaali mubaaraka wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncaa wax fiican inay sameynayaan ayay moodaan marka waa min masail jaahiliya araabicatu wahamaanuun masalada sideetan ee faraad itikaaduhaa ciida acyaadan qubuurihii in laga dhigto acyaad ciida in laga dhigto ciidda marka waxaa weeyaan waa ismun limaa yacuudu min alijtimaaci alcaami calaa wajhin muctaadin caa'idan maa tacuudu sanatu aw yacuudu alusbuucu aw shahru aw naxwa dalika ayb falciidu yajmacu umuuran ciid marka waxaa weeyaan waa waxa eh, ismu limaa yacuud waxa kulamada soo laalaabto ama sanawiga ama usbuuciga ama bilaha ah waa ciid weeyaan marka qubuurihii marka in sanadkii mar lagu soo laalaabto qabrigan oo siyaaro hebelaa jirta layra waa ciid oo laga dhigto nabigana waa reebay sala allahu alayh ali wasalam waxau yidhi laa tattakhiduu qubura eh, laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigayga ha ka dhiganina wax sanadkiiba mar layskugu yimaado ama bishiiba mar maalin mucayana qabrigayga ciid ha ka dhiganina kuwa maalin waxaan maqlaayay fasiraya oo qalad u fasiraya oo dhahay waxaa laga wadaa macnaheeda qabrigayga sida ay nasaarada qubuurta yeelaan oo kale qamri ha ku cabinina nacam khamri iyo dabaaldeg iyo fantasiyab oo khamri caba ha ku sameyninina laga wadaa taa ma ahan yani waa taxakum waxaad iska sheegaysid un weyaan nacam ee qofka waxaa weeyaan marka qabriga sana ciid ciid waxa luqada lagu yiraahdo ayaa un sharcigan ay ku tahay unba ha ku sameyni waa maxa marka ciid waa sanadkiiba mar meel laysugu yimaado ama sanadkiiba mar farxad la muujiyo waay nacam marka inaad ku kulantaan ha yeelinina acmaal gaara ah oo meel gaara ah lagu sameeya iyadana waa ciid sanadkiiba mar ama bishiiba mar ama usbuuciiba mar qubuurahan marka la aadaya acmaasha gaarkaa ah lagu soo sameynayo ee sanadkiiba mar la aadaya daba ciid baa laga dhigtay mana banaano arrintaa iyadaa nacam waaya waxaa kaloo sidoo kale eh, eh, ciiddu ay la gaar noqotaa makaan ama zaman labada ciyaad zamani iyo makaani baa jirto ibnu taymiyana raximahullah iqtida iqtidaau siraat lmustaqiimkuu kaga warramaya marka wuxuu yihi alusi eh, raximahullah haaulaai muslimuu ahli lciraaq waa kuwan buu yihi muslimiinta reer ciraaq likulli turbatin waliyun meel kasta turba waxaa la yihaha meel qubuurta meel loo oodo mawlac camal ah oo qabriga uu ku dhex jira turba yirahdaan ayaga carabta likulli turbatin weliyun baa jiro yowmun likulli turbati weliyin weli kasta ciiddiisa ama qabrigiisa yowmun maalin buu leeyay makhsuusun gaar ah yajtamicuuna fiihi liziyaarati ay ku kulmaan ziyaaro ay ugu kulmaan ka ziyaarati alqadiir wa maradi rasi iyo ziyaarat alqadiir iyo maradi rasi iyo meel waa un biyooley iyo kale weeyaan waxa uu ka hadlayaa waa biyooley iyo tii kale sheekh nuur la dhihi jiray iyo kuway halkaas weeyaan oo kale iyo ooyaaye iyo kuwa lamidka ah, ayb kuwa loo tago weyaan marka eh, wuxuu leeyahay eh, waminhum man marka mid baa walbaa wuxuu leeyahay sanadkuu maalin ku leeyahay maalin heblaay ziyaaradii hebel waayo laleeyahay waa ciid ma la ogola marka laa tatakiduu qabrii ciidan wasalluu caleyhi xayumaa kuntum meeshaad joogtaan aniga igu salliya buu yihi fa ina salaatakum tablugunii salaadiina salligiina waa isoo gaariyaan waayahay waxaa kaloo wuxuu yihi waminhum man khusa lahu yawmu min ayaami sbuuc qaar usbuuci maalin baa laga siiyey faljumcatu lifulan jumcada hebelaa iskale wasabtu lifulan sabti hebel baa iskale wthulahaau lifulan wahaakada waa da qoom aan allaba caabudaynin waay marka ma jimcada hebelu caabudaya sabtiga hebel buu caabudaya ila dawaaf iyo waxay soo sameynayaan mogta iyo dabxi iyo nadri nadar iyo wmin dalika بعض اlayaami wاlayaali اlmubaaraka ka leylat اlqadri wayaami اlacyaad waleylat nisfi min shacbaan wagayri dalika ayay meelo bay aadayaan marka ijtimaacaad bay iyo meelay ku aadayan kulu dalika mima lam yunzil illahu bihi min sulطaan wamin makaayidi shayطaan bay kamid tahay hadhuu ziyaara la diidan yahay la dhihi maayo ziyaarada nebiga maalin mucayana ma u samey jiri nebiga ziyaarada sanadkiiba mar oo cid soo booqda maa jiri markii aada adiga aada yani nashaad heli karto ama aada yani qubuurta ag marayso ama inaadba aadid qubuurta magaaladaada oo kale oad soo booqato usoo duceyso habkii nabiga u booqan jiray ziyaara sharciya la yidhaha taa lama diidayo ziyaara bidciya iyo ziyaara shirkiya weeyaan midda la diidayo soo ma garan wlkhamisatu wathamaanuun sideetan iyo shan adabxu gowrac cinda alqubuuri qubuurta agtooda lagu gowraco qubuurtii agtooda in wax lagu gowraco oo gawrici cibaadada ah inaad qubuurta ula qasado qabrihebel ayagu waxay ku leeyiin maya annaga ilaahay baan u gowracnaa sadaqay naga tahay haday sadaqa kaa tahay maa jidka dadka ugu qashid safarka kugula socdo maa ku gowracdid meesha aad joogtid iyo magaaladaada masaakiin badan baad joogtay ma ahan yani qabrigaa lagu tacdiiminaya yaan lagu gambanin adabxu cinda alqubuur allah subxaanah watacaala waxau yihi qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu ana awalu lmuslimiin alla nebigiisa wuxuu amray inuu mushrikiinta u sheego kuwaasoo alla keyrkii caabudayaan oo alla keyrkii u gowraco inay u khaalis yeelaan salaada iyo gowraca alle lianna almushrikiina yacbuduuna alasnaama wayadbaxuuna lahaa asnaamtay caabudi jireen waana u gowraci jireen faamarahu allahu tacaala alla wuxuu amray bimukhaalafatihim inuu mushrikiintaa khilaafo ayuu faray walinxiraafi camaa hum fiihi iyo inuu ka leexdo waxa iyagu ku sugan yihiin walinqiyaadi inuu u hogaansamo bilqasdi wاlniyati wاlcazmi cala alikhlaasi lilah niyada iyo qasadka kulli inuu alle u hogaamiyo faman taqaraba ligayr اllahi tacala qofkii alla keyrkii u dhowaado liyadfaca canhu dayran dhibsi oo uga celiyo ow yajliba lahu khayran ama uu khayr usoo jiido tacdiiman lahu weyneyn uu weyneynayo min alkufri اlictiqaadiyi bay ka mid tahay washirki aladii kana caleyhi اlawaluun iyo shirkiga dadkii hore ay ku sugnaayeen wa sababu mashruuciyati tasmiyati takhsiisu mili hadihi lumuuri alcidaam bililahi alxaq almacbuudi alcallaam marka wax la gowracayo bismi illaahi hala yidhaha allahu akbar waa maxay in alle cibaadadan lagu weyneeyo alla iskale cibaadadan taasay muujinaysaa wasaxa nahyuhu sala allahu alayh wali wasalam waxaa ansaxay nabiga inuu reebay canman ista'danahu bidabxi bibuwaana ninkii yidhi rasuulka ilaahay waxaan nadiray inaan geel ku gowraco boqol halaad inaan ku gowraco inaan geel ku gowraco buwaana meesha layidhaha inii nadartu an anxara ibilan bibuwaana nabiga laba shay buu weydiiyey oo waxau yihi hal kaana fiiha ciidun min acyaadi aljaahiliya ciid acyaada mushrikiinta meesha ma ka dhici jirtay markaa su-aasha kale oo weydiiyey hal kaana fiiha sanamun wathanun yucbad sanam meeshaas ma lagu caabudi jiray labadaa markii maya ay noqotay marka nadarkaaga oofi buu yihi su-aasha marka nebiga weydiinayo xukunka calaaqay la leedahay oo haddii meeshaa sanam uu ku ooli lahay qofkan ufiirso masaladan masale xadiidkan xadiid aada muhim u ah weeyaan eh, <clears throat> sunanka uuna ku sugan yahay kitaab alimaan wanuduur waxaa kusoo saaray yani eh, ayb eh, aimo badan baa bayhaqi iyo dabaraani iyo ragga dhan xaafid ibn xajarna talkhiiska waa ku saxiixeele abu daawuud baana soo saaray sunankiisa kusoo saaray kitaabu alimaan wanuduur baabu maa yu'maru bihi min alwafaai binadiri ayuu kusoo saaray ayb xadiidka raqamkiisu saddex kun saddex boqol saddexiyo toban uu yahay xadiidkan xadiid muhim a ah weeyaano qofkani alla weeyaan waxa uu nadarka u gudaayo u fiirso maaha inuu owliye ama yani qof saalixa ama sanam inuu u wado maaha allah nadar kula galay inaan geel gowraco buu yihi ayib nadarkaas nadarkii alla loo galaayey ayaa waxaa la diiday meeshii all cibaadadii alla in lagu sameeyo meel ilaahay keyrkii lagu caabudi jiray yacni cibaadadii alla subxaana watacaala keligii loo sameynayey ayaa waxaa la diiday <clears throat> meelo gaalada calaamad u ahayd oo iyaga khaas u ahayd oo alla keyrkii ay ku caabudi jireen oo alla keyrkii wax ugu gowrici jireen amase e, ay isugu imaan jireen oo damaashaad iyo diini ah ay ku samey jireen inaan cibaadada alla lala goobanin oo lala raadsanin famaa baaluka ninka ilaahay keyrkii nadarkaba u galaya ka waran marka soo kama sii darno marka wuu kasii daran yahay ninkan marka labadaa su-aal baa la weydiiyey idan marka eh, qubuurta marka waxaan la geynayo gowracu marka waxaa weya waa in laga ilaaliyo marka meelaha ilaahay keyrkii wax loogu gowraco ee xoolahan sheekh hebela iskale leeyahay inaan xataa alle dartii ilaahay looguma gowraci karo meelahaas oo kale xadiidka taasuu tusayaa meelahaas oo kale ilaahay subxaanahu watacaala wax loogu gowraci maayo inta ay sidaa yihiin marka waxa uu yidhi waxa uu yidhi wahada saailu alusifir wuxuu yihi wahada saailu muwaxidun saa'ilkan waa muwaxid muqaribun lilahi alla u dhawaanaya subxaanahu wa waxdahu lakin ilmakaanu ladii fiihi macbuudun lakin ilmakaanu aladii fiihi macbuudun gayr اllahi waqad cudima aw maxalun liijtimaacihim yasluxu maanican makaanka laakiin laakiin makaanka uu ku sugan yahay macbuud aan alla ahayn makaanka yani cid baail makaanka aan alle lagu caabudin ee cid kale lagu caabudo ayuu rabaa inuu wax ku gowraco waqad cudima lana waayey weliba wixii ama meel ay ku kulmi jireen iyagu ciid ay ka dhigan jireen yani meeshan hadda laguma caabudo ilahay hayris waa lagu caabudi jiro waa layskugu imaan jiray haddii labadaa mid ay dhici lahayd nadarkan ka waaa si kalaa nabiga ugu jawaabi lahaa soo ma garan markaa wuxuu yihi falamaa calima sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu ogaaday an laysa hunaaka shayun min dalika labadaaba inaanay jirin ajaazahu waa u baneeyey walow calima shayan hadduu ogaan lahaa mimaa sa'ala canhu lamanacahu waa u diiday lahaa siyaanatan lixima tawxiidi tawxiidka sheediisa si uu u ilaaliyo wa qaطcan lidariicati shirki shirkiga jaranjaradiisa iyo wasaaisha lagu gaaraa si uu u jaro wasaxa ayadan waxaa ansaxday buu yihi mawquuf ahaan buu ku ansaxay aharkan cilana waa loo yeelaa mawquuf an waa ku ansaxo laakin lahu xukmu rafci oo mawquuf xukmu rafci leh waxau yihi dakla ljanata rajulun fii dubaabin nin baa jannada ku galay tixsi wadakla naara rajulun fii dubaabin nin baa tixsi wuxuu ku galay isaguna naarta qaaluu kayfa daka yaa rasuul allah say ku dhacday markaasuu yihi mara rajulaani laba nin baa qoom bay soo mareen lahum sanamun sanam bay lahaayeen laa yujaawizuhu axadun qofna sanamkaa ma dhaafi jirin oo ma gudbi jirin ilaa qurbaan oo u sameeyo xataa yuqariba xataa yuqariba lahu shay-an ilaa shay ugu dhawaado say gaalada asnaamtooda u yihiin arag baailka cibaadada baailkaa sidii loo jecel yahay arag qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen marka qarib war wax qurbaan ula imaaw markaas wax ma hayn walow dubaaban tixsi xataa faqaraba dubaaban tixsiba ugu soo dhawaaday marka uula soo qasday faqalluu sabiilahu waa iska daayeen fadakala naara buu gala waqaaluu lilaakhari ka kale waxay ku dhaheen qarib qaala maa kuntu uqaribu shayan liaxadin duuna allah wax aan alla ahayn anigu waxba ugusoo cibaado u siin maayo mana u dhowaanayo fadarabuu cunuqahu luquntay ku dhufteen fadakala aljanna ayb xadiidka marka ibn abi shaybana waa soo saaray musanafkiisa axmedna kitaabu zuhdi buu kusoo saara abu nucaym xilyat lwliya buu kusoo saara mawquufan calaa salmaan alfarisi xadiidkan marka fawaa-idiisa waxaa kamid a kownu lmuqaribi dakala annaara bisababi aladii yaqsiduhu sababka inuu naar qof ku galay ayb muslim ahaa dabcan ilaa haddii kale yani naartuu gale lama dhehn ila gaalku inuu naar galay waa layska ogyahay mogta yaani awel muslim buu ahaa marka maxaad umalaynaya ninkan tixsiga sida hadduu naarta ugu galay ninka xoolo dhan dhahaya sheekh hebela iskale iyo qabriga korkiisa keenayo halkaa dhiigga uga daadinayo wa fiihi maa yanbagii alihtimaamu bihi min acmaali lquluub acmaasha quluubta in aada iyo aada loo daryeelo la iskaga yacni ahmiyad weyn la saaro allatii hiya almaqsuud lacdam waruknu lakbar fata'mal fii dalika wandur ilaa fu'aadika fii jamiici maa qaaluuhu alqi samcaka limaa dakaruuhu wanduri ilxaqa faina alxaqa ablaju ayuu yihi waalbaatilu lajlaju fabinadari taami ilaa maa kana calayhi lmushrikuuna min taqriibihim liwthanihim litaqarubihim ilى اllahi likownihim shufacaءa lahm cind allah washafaacathm bisababi anahum rusul اllah aw malaa'ikat اllahi aw wliyaa اllahi yatabayanu laka ma calayhi الnaasu اlآn waxaan o dhan markaad isu eegta waxaa ku cadaanaya dadka maanta waxa ay ku sugan yihiin calaa kullin xoolaha la qaadayo ama biyooley loo qaadayo ama meelo kale la geynayo oo yacni ulajeedkuna la ogyahay inay tahay yacni maxaa meeshaas u geynaysaa haddaadan ku tacdiiminaynin axadkaas marka meelahaasoo kale xataa xoolo alle dartii loo qalaa in lagu qala ma aha meelaha noocaas oo kale ah famaa baaluka marka ninka alle keyrkii u qalaayo maxaad malaynaya marka shanigiis waa ka daranya waana min caadaati iljaahiliya masalada kale waxa ay tahay ahaami <clears throat> ayb asaadisatu wahamaanuun masalada sideetan iyo lixaad atabaruku barakaysi biaahaari lmucadamiina kuwa la weyneeyo aahaartooda la barakaysto atabaruku barakaysi biaahaari lmucadamiin dadka biaahaari lmucadamiin dheh waxyaabaha la weyneeyo dadka yani dadka la weyneeyo mujtamaca dhexdiisa raadadkooda in la barakaysto ka daari nadwa oo kale daaru nadwa oo kale daaru nadwa meeshay gaalada yani nebiga ugu tashteen wa oo gaalada ay fariisan jireen oo go-aamada ku kala qaadan jireen weyaan daaru nadwa meeshay gaalada ay go-aamada ku qaadan jiray inay ku tashteen nebiga inay dilaan ay ugu go-aankeeda ay ku gaareen weeyaan meeshaa marka maadaama odayaal iyo yacni ay fariisan jireen odayaalkii quraysh iyo waa la weyneynaya marka meelahaas golaxasaa la weyneynaya marka nacam waxaa mushkilaha haddeertaan dadka xajiyo daarunadoodaasay raadinayaan nacam inay booqdaanay rabaan islaamka jahli lagaga sugan yahay nacam allahu mustacaan waxa uu yihi marka kadaari nadwa iyo waftiqaaru man kaana taxta yadihi bidalika iyo waftiqaaru man axad faanitaankiisa kaanad ahayd taxta yadihi gacantiisa bidalika kaagaas qofkay gacantiisa ku jirteen inuu ku faano meelahaas oo kale oo isagu yani milkigiisa ay ku jirtay oo yani raadadkaas oo kale ninka xifdinaya haayo kamaa qiila sidii lagu yiri lixakiim ibn xizaan xakiim bin xizaan baa waxaa lagu yiri bicta makrumata quraysh waxaad gaday quraysh yani uh, maamuuskeeda yani daaru nadwa meeshii <clears throat> meeshii yani quraysh lagu maamuusi ji maamuuskii quraysh iyo yani dhaqankii quraysh hadda waxa waa zamankan waxa dhaqan la yidhaha waa dhaqankao kale meelaha qaarkood daharo iyo meelo dhaqa yani ugaasiyaha ku jira laleeyahay iyo meelo kaloo laleeyahay yanii iyo meelaha waaweyn oo dadku farfariistaan oo odayaalka iyo meelaha nooca dadka noocaas oo kalea in lagu faano la weyneeyo la tacdiimiyo taasay kamid tahay marka say xakiim ibnu xisaan bay marka waxay ku dhaheen bicta waxaad iibisay makrumata quraysh quraysh meesheedii maamuuskeedii baad iibisay fa qaala isaguna wuxuu yihi marka xakiim radia allahu canhu dhahabat ilmakaarimu ila ila taqwa dahabad way tagtay almakaarimu waxyaabaha laysku karaameyn jiray iyo makaarimtii waa tagtay ilaa alla ka cabsi unbaa haray haddaad rabtaan makrumo iyo wanaag alla ka cabsada ta unbaa baaqi ah buuyi hadal cajiib lagu ugu jawaaba alusi waxa uu yidhi hadihi alkhaslatu qad imtadad curuuqu dalaaliha fii awdiyati quluubi jahalati lmuslimiin buu yihi khasladan waxa uu yihi waxa ay ku fiday waxa uu ku fiday xididadeeda baadida waxay ku fideenay gaareen quluubta jaahiliyada wa wazaaduu fi lguluwi biha calaa maa kaana calayhi jaahiliyat alcarabi waalkitaabiyiin in guluwiga ay waxyaabahan ku sameeyaanna wa wazaaduu fi lguluwi biha way ziyaadiyeen alaa maa kaana alcalaa maa kaana caleyhi jaahiliyat lcarab jaahiliyadii waxay ku sugnaayeen waaba laga sii ziyaadiye tan walaa bidca min xakiim ibni xisaam alqurashiyi lsadiy alqurayshiyi alasadiy idaa maa radda calaa man qaala lahu dabaasna male inuu xakiim ku radiyo dadkii sidaa ku yihi bicta makrumata quraysh inuu ku radiyo uu yidhaahdo mucaawiyowna ka gaday boqol kun oo dirhamba uga gaday mucaawiya uga gaday dahabat ilmakaarimu ila taqwa hadal fiican weeyaan buu yihi kayfa la waqad kaana caaqilan sariyan sideebuu saa ugu jawaabaynin ninkan waxauba ahaa nin caaqila oo boqor ah faadilan taqiyan buu ahaa sayidan bimaalihi haniyan maalkiisa nin sayidku ah buu ahaa hani ah actaqa fi ljaahiliyati miata raqabatin jaahiliyadii boqol buu xoreeyey xamala calaa miati baciirin waxaja fi lislaami wa macahu miatu badanatin qad jallalahaa bilxabira boqol yani halaad ayuu xajkii ayuu soo xajiyey isagoo boqol halaad wado halka ku gowracay nin marka nin aada iyo aada wuxuu ahaa jawaabtan oo kale isagoo kale waa ka imaaneysaa buu leeyahay la waaweyneeyo ma aha Uh, uh, marka wuxuu yihi asaabicatu wathamaanuun masalada sideetan iyo toddobaad alfaqru bilaxsaab nasabkoo lagu faano athaaminatu wathamaanuun masalada sideetan iyo sideedaad adacnu fi lansaab nasabkoo la duro dadka nasabyadooda oo kan waa midgaan oo kan waa saal la yihahyo xla midka ataasicatu wathamaanuun sideetan iyo sagaal masalada sideetan iyo sagaalaad alistisqaau bilanwaac xidigoo lagu roob doono oo la yidhaha xidigaas iyo dirirkabaana roobeeyey ayb waa atiscuun masalada sagaashanaad anniyaaxatu niyaaxada baroorta afartan masalo waxaa weyaan marka waxyaabaha aada ay ugu badnaayeen ay ahayd masaa-ishan afartaana nabiga sala allahu alayh ali wasalam xadiidba wuxuu ku yihi arbacun fii ummatii min amri ljaahiliya afar ummadeyda waxay kaga sugan tahay jaahiliya laa yatrukuunahuna ka tegi maayaan alfaqru fi laxsaab nasabkoo lagu faano annaga laandheeraan naha la yihaahda wadacnu fi lansaab ansaabtoo la duro kan waa midgaan iyo kan waa nasab dhiman iya la yihaahda walistisqaau binujuum xidigoo lagu roob doono layraa xidigaabaa na roobeeyo taiir xidigu inay leeyihiin la rumeeyo iyo waniyaaxatu iyo baroorta niyaaxada hadda waxaan soomaalidu tacsida ay u taqaan niyaaxo waay xadiidkii sunanka ku sugnaa min xadiidi jariir wuxuu ahaa nebiga xilligii waxaanu ku tirin jirnay buu yihi tan in yani kunaa nacuddu ijtimaaca ahli lmeyiti wa sancat aacaami ahlu meyidkao lagu kulmo agtooda oo cunto la sameeyo oo waxaanu ku tirin jirnay buu yiri kunaa nacuduha min aniyaaxati niyaaxadan anaga ku tiri jirnay war wax asxaabtu ay u taqaano niyaaxo niyaaxana jaahiliye lagu sheegaayo madi asxaabta yaa cilmi badan adna markaad sadaqa dadka u sheegto nacam dadka qaarkoodna sadaqa weeyaan dadka u sheegaayaan asxaabtiina inay niyaaxo tahay bay tilmaamayaan kutubta fiqigana waxaa noogu qoran inay inay bidca tahay nacam weliba madmuum ay tahay yaa noogu qoran kutubta axkaamta nacam xaggee laga keenay marka guriga laga dhintay in wax laga cuno oo xoolo lagu qalo intee laga keenay marka kitaab iyo sunnana lagama keenin fiqigiina lagama keenin axkaamtii kutubulfiqhi furuucdii midna lagama keenin marka waxaa weeyaan wadaadaa jaabkooda ka keensa oo iska wato malaa inay wax ku cunaan bay rabaan haddii la yidhaha war waa niyaaxana waxay kuula soo ordaayeen ay kuleeyiin maya maysaa hadhin sadaqadii baa la diidayaa bay ku dhahayeen oo saxaabadii sadaqa ima kale aqoonin miya waxaan aad samaynaysaan idinka taasaa marka aada iyo aada u badan nacam niyaaxaduna de waxaa weyan carabta caalamulcarabi markaad dib u milicsatood eegto iyo annaga laftirka soomaaliya laftirkeeda meelo badan oo kamid a dad waxaa jira yani baroorta loo soo kiraystaba oo qofka laga dhinta u baroorto o qayliyo oo sidaa yeelan ay badan tahay waxaasoo kale alxaadiyatu watiscuun masalada sagaashan iyo koowaad ana ajalla fadaailihim fadaaishooda ka ugu weyn waa maxayna alfakru bilansaab nasabkoo lagu faano fadakara allahu alla wuxuu xusay fiihi kaasi maa dakara wixii uu sheegay ayb yaa ayuha الnaas ina khalaqnaakum min dakri waunha wajcalnaakum shucuuba waqaba'la litacaarafuu ina akramakum cind allahi atqaakum marka ummadda hadday de waxweyso jaahiliyada hadda waa lagu sugan yahay nacam qofka maxaa waxa ugu weyn oo maanta hadda fadaa ugu waaweyn oo soomaaliya hadda isugu faanaysa waa maxay waxa qabaailka qabiilka unbaa la ysugu faanaya nacam ilaa ciddii alla ka badbaadiye mooyaane ahaaniyatu wtiscuun masalada sagaashan iyo labaad ana ajala fadaailihim aydan fadaaishooda kuwa ugu waaweyn alfakru faan weeyaan walow bixaqin xaqba ha ahaado fanuhiya canhu waa laga reebay xajka markay soo dhamaystaan maxay ka sheekay jireen faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa markay xajka soo dhameeyaan halkaas mina ayay marka nin walba aabihiis wuxuu sameey jiray iyo awoogiis uu ka sheekey jiray qabiilkiisa waxaa lagu bedelay annagana loogu bedelay fadkuru llaha alla sheeg sheego ilaahay xusa ilaa saa nicmo idinkule moogta faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum aw ashadda dikraa sidaa yeelaa nalayi ayb waxaa kaloo ka mid a ah marka athalithatu watiscuun sagaashan iyo saddex ana tacasuba alinsaani lidaa'ifatihi insaanka tacasubka oo u tacasubayo kooxdiisa cala alxaqi xaqa korkiisa uu ku tacasubayo walbaaili iyo baailba uu ugu tacasubayo amrun arin weyaan laabudda minhu qasab ah cindahu agtooda fadakara allahu fiihi maa dakar alla waxau ka sheega u ka sheegay in xaqa loo xaq iyo baailba un dad leel xaq iyo baailba in lagu raaco hebel kooxdiisa ama qabiilkiisa xaq iyo baail waa ku raacaya jaahiliyadan waa lagu jiraa iyadana laasiyamaa dadkeena oo waxay kuleeyihin marka fiqi tolki kama janno tago yani tolka ayaa xaq iyo baailba ou la jiraa weeyaan faqiiha ninka diinta yaqaan soo magaran tolkaaga iyo kabtaada waa lagu dhex jiraa iyo dhowr mahmaahooday kaleeyihiin soomaalida dhanka aada iyo jaahiliya uga shabahay wadaadadiina waa galay waa galay laftirkiisa waxaa weeyaan ninku kooxdiisa ama jamaacadiisa ninka ku jiro xataa hadduu qalad sameeyo xataa ee qalad fadiico weyn uu ku dhaco maka ma dhihi kara yani waxaan waa qalad wuxuu isku dayaa shayga inuu xaq ka dhiga ayuu isku dayaa maxaa yeelay intuu dhihilaa jamaacadii nin kamidaa qaldamay yani xaqa in layska seegaa agtiisa waxay ka noqotay wax iska ayaa la fududaatay ma la rabataa marka xaq iyo baail ba ani ila jir wax saxa ma aha alraabicatu watiscuun masalada sagaashan iyo afaraad masalada sagaashan iyo saddexaad taasuu marka ka tilmaamay نعم tacasubka marka waxaa weya taasuu marka u ka sheegay oo ninkii waa ti uu yihi wamaa ana ilaa min haziya in awad aweytu wain tarshud haziyatu arshud arshudi waa ti uu sidaa yihi anuu haziye un baan ahay buu yihi hadday dhunto anuu waan dhumayaa anigan hadday hanuuntana waa hanuunayaa buu yihi ninkii jaahiliga anaa ah. shaacirkooda sidaa buu yihi marka qaraabo qof aada la tahay kugu xambaarin xaqi inaad ka tagto koox nin kugula jiraya kugu xambaarin xaq inaad ka tagto darteed haakadaa qabiilkaaga waxaas u dhan yaanay kugu xambaarin waxaa kaloo ka mid a alraabicatu wa tiscuun masalada sagaashan iyo afaraad ana min diinihim diinkooda waxaa kamid akhdu rajuli qofka qabashadiisa loo qabto bijariimati hayrihi heyrkii dembi ou galay dadkiibaa waxaa loo qabanayaa heyrkiis dembi ou galay waxaa loo ceebeynayaa wax looga sheegayaa oo loo qabanayaa dembi uu qof kale sameeyey keyrkiis ah walaalkiisaa dembi sameeya walidalika waxaas aada u yaqaaneen qaaluu in yasriq faqad saraqa ahun lahu min qablu faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu dhaqankooda wuxuu ah qof kale walaalkaa wuxuu sameeyey adaa laguu sheegaya iyadoo taas naftirkeeda dee ama ha jirto ama yaynan jirin middaa xataa wuxuu yihi marka taasay marka yaqaaniin oo e, qofka in lagu ceebeeyo bificli hayrihi tan oo kalena waa soo marnay waa tii nabiga e, tii abudar ou nin ku caayay acayar e, hooyadiis yabnata sawda yabna sawda acayartahu biummihi buu nabiga yihi inaka mru-un fiika jaahiliya aayadda qur-aankana waxay ahayd walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ayay ahayd marka wuxuu yihi alusi wاnnaasu lyawma wاlmru lilah qad kaurat fiihim khisaalu ljaahiliya zamankan wuxuu yihi waqtigan dadku waa ku badatay arrimaha jaahiliya fataraahum waxaad arkaysaa yucayiruuna ahla lbaladi kullahum bima sadara can waaxidin minhum dad meel degan ayaa wax wada ceebeynaya wax laga sheegaya hal nin wax ka yimid darteed nin ayaga ahaa maala wax sameeyey qalada markaasaa beledkii dhan la ceebeyna nin ayaga ahaa qalad sameeyey markaasaa qabiilkii dhan baa la ceebeyna soo ma garan masaajid aduu aada maalan joogtid ninka nin joogo ama maalan nin dacwadaada oo kale dadka wax ugu sheego ood yacni dacwo xaq aada isla yacni faafisaan oo kale qalab ou galay ayaa qof kasta oo dacwada faafiyaa lagu dhejinaya marka ducaaddii dhammaydaa lagu ceebeynaya marka taa darteed ma fiicno waa min acmaali iljaahiliya weyaan ayb fa ayna dalika min khisaal iljahiliya buy marka <clears throat> ayb faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey walaa taziru waasiratun wisra ukhraa alkhaamisatu watiscuun masalada sagaashan iyo shanaad tacyiiru rajuli qofka in lagu ceebeeyo bimaa fii gayrihi waxa ku sugan faqaala acayyartahu biummihi inaka mru'un fiika jaahiliya muttafaqun calayhi asaadisatu watiscuun masalada sagaashan iyo lixaad aliftikhaaru in faanid lagu faano biwilaayati lbeyt kacbada wilaayadeeda kacbada wilaayadeeda in lagu faano oo annaga dadkii kacbada maamula maamuleyaalkii kacbadan nahay yaa lagu faanaya fadamahum allahu biqowlihi alla arrinkaa uu ku ceebeeyey wuxuu ugu ceebeeyey mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun mustakbiriina bihi mustakbiriina xaal ay yihiin kuwo isku weyne xaal aad tihiin kuwo isku weyneynayo bihi bilbeyti kacbada aad isku weyneyneysaan annaga ahlu xaramaan nahay aada isku weyneyneysaa nacam waasiyaan nahay iyo annagu saasaan nahay iyo nacam saamiran xaal aad xaal aad tihiin kuwo yacni cawabaashaalayo tahjuruun oo qur-aanka aada ku baashaalaysaan oo qur-aanka un aada wax ka sheegaysaan habeenadii markay isku yimaadaan qur-aanka ka sheekaysan jireen waa sixir waa kan waa junuun waxaasay dhihi jireen tahjuruuna idinkoo weliba yani ka jeesanayo yani qur-aankii ku ama idinkoo af xumoonaya tahjuruuna idinkoo af xumoonaya taasay samay jireen halkan marka meeshan waxa uu yihi alimaam alalusi raximahullah aliftikaaru biwilaayat lbeyt suurat lmuminuun aayadda ku jirtaa waxaa ka horeysa qad kaanat aayaatii tutlaa calaykum fakuntum calaa acqaabikum tankisuun mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun xaqay waxay u diidayaan annaga kacbadan maamulnaa waa nin adoo hadda ku dhahaya anagoo ogaasiyaanma wax noo sheegaysa anagoo dhal dhal culamo ah nacam anagoo dhal culamo oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel abkeen iyo awowyaalkeen ay culamo yihiin idinkamaa wax noo sheegaya aan culamaba la idinku arkin u kuleeya nacam soma garan marka annaga culama <clears throat> xaqiiba marka wuxuu uga jeesanaya waxaas isku weyneysiinaya marka wuxuu yihi marka alla subxaanahu watacaala qad kaanat aayatii waxay ahayd aayaadkayga tutlaa calaykum in la akrinaayo korkiina lagu akrinaayo fa kuntum waxaad ahaydeen idinkuna marka tankisuuna inaad jeesa laabanaysaan calaa acqaabikum cirbihiina aad ku laabanaysaan mustakbiriina bihi weliba idinkoo isweyneysiinaya aad ka jeesanaysaan mustakbiriina xaalaatiin idinkoo isweyneysiinaya bihi bilbeyti isku isku weyneysiinaya kacbada saamiran tahjuruuna saamiran idinkoo cawa baashaalaya qur-aanka ku baashaalaya baashaal iyo ka dhiganayo tahjuruuna idinkoo markaa hadalla xunxun la imaanayo googoynayo yani oo ka tegaya qur-aankii ay taarikiina alxaqa idinkoo xaqa ka tegayo weyaan ayb markaasuu alla yihi afalam yadabaru lqowla am ja'ahum maa lam yati aabaahum lwaliin war qur-aankan miyaanay ufiirsanaynin waa la yaabay walmaqsuudu marka wuxuu yihi alusi ulajeedku waxaa weeyaan ana min khisaali ljaahiliyati waxaa ka mid a jaahiliyada qeybaheeda atakabura bisababi ari'aasati cala almawaadic almuqadasa meelaha muqadaska a ah madaxtinimada madaxtinimadooda in lagu faano oo annaga kacbadii baan madax ka nahay nacam in lagu faano mawaadicda muqadaska ah madaxtinimadeedoo lagu faano ayb waa tii allana uu yihi ajcaltum siqaayat alxaaji wa cimaarat almasjid اlxaraami kaman aamana billahi alyawm اlaakhiri wajahada fi sabiili اllah naam marka waxau yihi kamaa huwa alyawma xaalu kahiiri miman yaddaci sharafa bisababi dalika in badan oo sida xaalkooda uu yahay sheeganaysa marka sharaf arrintaa darteed fa waxaa ka man iddaca sharafa cala lmuslimiina bisababi ri'aasatihi calaa makata walmadiina kuwa muslimiinta ugu yani sharaf sheegto annagoo idinka fiicanna makii madiinaan maamulnaa darteed asharaaf la yidhaahdaa wa minhum man iddacaahu bisababi ari'aasati fi lmashaahidi aw maqaamaati saalixiin kuwana waxay ku gallad sheegtaan annaga qabriga sheekh cabdulqaadir iyo qubuuraha iyo eh, yani muriidkii sheekh aweysaan ahay iyo kuleeyahay nacam dadka waxba inu dheeryahay oo moodayaa taa darteed ayuu ku moodaya soo ma garan markaasuu wuxuu yihi bisababi ariaasati fi lmashaahidi aw maqaamaati saalixiina wahaulaai aladiina yad marka waa layska dhaxlaa weliba waxaan waa layska dhaxlaya marka waxaa laga yaabaa marka ninkaani annaga dhashaasaan nahay buu kuleeyahay dhashii reer hebel aan nahay marka waxaa layska dhaxlayaa marka maqaamkii iyo yani dadka nadarka looga xiro iyo qabriga ninka nadarka uxiraaya iyo ninka meesha fadhiya iyo waxaasoo dhan oo sadanada iyo waa wax maqaam layska dhaxlo weyaan oo ummadana lacagta ay ugu keenaan marka waxa uu yihi marka waminhum man idacaahu bisababi ri'aasati fi lmashaahidi aw maqaamaati الsaalixiin wahaulaai aladiina yaddacuuna intisaabahu ilaa cabdilqaadir iljiili cabdilqaadir iljiilaani yay u nisbe sheeganayaan buu yihi qaarkood fii baqdaad yaddacuuna sharafa bisababi ri'aasatihim calaa qabri cabdilqaadir annaga qabriga sheeqan maamulna dadka sharafan dheerna leeyihin marka waistiilaaihim cala nuduur waxayna haystaan dadka nadarada ay sheeqa kasoo xirtaan ayay qabanayaan ayb wsadaqaati wاdabaaixi wاlqaraabiini shirkiyati bay qabanayaan alatii yatacabaduha jahalat lmuslimiina min alhunuudi wاlakraadi wanaxwihim kaasoo ay ku cibaay sheekh cabdulqaadir dadka caabuda hindida ugu badan ogow naca hunuud fara badan iyo afrikaan fara badan baa taga meesha caabudo markaan leeyahay la yaabin qurbaan iyo maadaama haddiiba la dawaafayo qabrigiisoo nadar laga xiranayo oo la baryayo waa la caabuday soo ma garanin marka waxa uu yihi jahalat lmuslimiin min alhunuudi walakraad iyo wanaxwihim iyo kurdiyiinta iyo wahum afsaqu khalqi illaahi weyaan buu yihi waadna'uhum nafsan kuwa nafsad ahaan ugu xun ilaa salaad ma tukanayaan meeshaas u iskaga habsaansan yihin bal aduu fiiri nin duurgal aho qabri un dhex kor fadhiyo nuur ma leh wahum afsaqu khalqi illaahi weyaan waardalu khalqi illaahi maslakan famaa yufiiduhum dalika cind allahi shayan ilahay agtiisa taa wax u faa mayso waman yunjiihi min maqti illaahi wacadaabihina ka badbaadin maayo wain danna bihim alcawaamu maa inkastoo cawaamtu dhal culumo waayo ay ka aaminsan yihiin soo ma garantaa wax u tari mayso marka taa in lagu faanaa macno ma leh wabilahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam